بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث العاشر حديث قبناد مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوي إن الله إلهي طيب الله مد ونعسون بيه ونزهن xumaan oo dhan iyo naqsi oo dhan ka nasahan laa yaqbalu mana aqbalo ilaahay ilaa ayiban shay wanaagsan oo nadiif oo xalaal oo xaq ah waxaan ka ahayn ilaahay ma aqbalo wa ina allaha ilaahay amara ugu amray almuminiina muminiintii amar buu ku siiyey bimaa kii buu amray amara uu amray bihi maagaba almursaliina waxalla wuxuu rususha amray muminiintiina ilaahay wuu amray faqaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi rususha markuu amraayey yaa ayuha rusulu rusuley kuluu cuna rusushiiyay kuluu cuna min aayibaati waxyaalaha dayibaadka wa wanaagsan cuna oo xalaasha ah wacmaluu camal fala camalan saalixan camal wanaagsan yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna layidhi min aayibaati waxyaalaha ayibaadka ee xalaasha ah cuna oo xaaraanta iska ilaaliya markaa dayibaadka cuntaan wacmaluu camal fala camalan saalixan camal wanaagsan camal fala taa waa amarkii rususha la siiyey amarkii muminiintana waa kan waqaala tacaala ilaahay adana wuxuu yidhi ayadii kale yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii muminiinta ahaayeenow kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsuqnaan idin siinay ilan maalkan isagaa ilahay bixinhay waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum waxaad meel kale ka keeni karta ma laha marka waxaanu idinku arsuqnay kiisa xalaasha cuna oo xaaraanta iska ilaaliyaadeen kolkaa kadib washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbudun marka rususha wixii la amray baa muminiintana la amray uma dakara kadib wuxuu sheegay nabigu calayh salaatu wasalaam arrajula nin buu soo halqaaday miaal miaal iyo tusaale yuu u qaatay marka nabigu nin rajul yudiiru dheeraynhaya asafara safar dheeraynhaya safar dheer galahay ashcaasa basaasan oo iska rafaadsan oo aqbara boodhaysan oo kuku boodhlo ah yamudu taagahayo yadayhi labadiisa gacmood ila samaai samada u taagahayo faqiirnimadiisa muujin iyo rabbi qaninimadiisa yaquulu xaalu leeyahay kolkuu gacmaha kor u taagay yaa rabbi yaa rabbi uu leeyahay wamadcamuhu walxaal madcamuhu midkan boodhaysane gacmaha kor u taagaya musaafirka ah waayo cuntadiisuna xaraamun xaraam uu yahay wa mashrabuhu cabitaankiisuna xaraamun xaraam uu yahay wa marashadiisuna xaraamun xaraam uu yahay wa budiya lagu habay ama lagu dardiyey bilxaraami xaraam lagu habayba fa annaa yustajaabu lah see loo ajiibi buu nabigu calayh salaatu wasalaam waa istifhaam inkaari ah sidee loo ajiibi baa waaba yaab rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka xadiidkan muhiimada bada ugu muhiimsan oo xadiidka macnihiisa looga jeedo waxaa weeye shayga xalaasha ah cibaado oo dhan inaan looga maarmaynin baa dee xalaal in la cuno haddii xalaal la cuni waayo cibaado oo dhan wax laga aqbali inaysan dhacaynin gunta waay markaas iyo muhiimadda xadiidka laga tooganhayo maxalmushaahidkiisu halkaa wey fiiri marka abi hurayra wuxuu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi jumlada u horaysa ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa ayiban waa qaacido aada guda weyn bal u fiirsada ina allaha ayib ilaahay waa mid dayiboo wanaagsan waa mid munazah ah muqadas can kulli naqaa'is ahay sifo xunoo dhan ilaahay waa ka nadiif shay liitoo dhan baan ilaahay waa ka nasahan yahay mar hadduu ilaahay uu kaamil yahay oo xumaano dhan ba ayna agtiisa maraynin haddana waxay laa yaqbalu ilaa ayiban shay dayibaan mooye shay kale ma aqbalo ilaahay asagu waa nadiif ilaahay asaguba markaa waa nasahan yahay naqs iyo xumaan oo dhan iyo wax aabaysan waa ka nasahan yahay ceeb oo dhan waa ka nasahan yahay wax aabaysanna ilaahay ma aqbalaba waxaan waan dayibahay ma aqbalo marka waxa hadday yahayn ma aqbaladaasi diintii oo dhan bay marka keenaysaa diintii oo dhan kulliba qaacida way soo hosgeli shaki la'aan qalbi aan dayib ahayn oo muxuu qalbigu dayib ku noqdaa iimaanku dayib ku noqdaa iimaan kaamila yuu qalbigu dayib ku noqdaa qalbi aan dayib ahayn ilaahay wax kama aqbalo oo qalbigu hadduu nijaasaysan yahay oo shirki ku nijaasaysan yahay oo fiqdi iyo xasan iyo uu ku nijaasaysan yahay kolkaa waa qalbi nijaasaysan ogow waa kan mushrikiintiiba laleeyahay inama almushrikuuna najasun najaskaas waa markaa culimmadu jumhuur culamaa maxay ku fasirayeen inuu yahay iimaan xumada ee nijaastii daahirkeeda khabadkahay ujeeddadu inaysan ahayn ee iimaan xumada inay tahay marka qalbigaagu inuu diib noqdo oo iimaankaagu uu dhiib noqdo yuu ilaahay wax kaaga aqbalaa ila imaan la-aan ilahi wax aqbali waa maya carabkaagu qowlkaagu carab baade markaa dayib oo wanaagsan oo shay xaqa ku hadla oo qowl wanaagsan u ka soo baxo kaasuu ilaahay wax ka aqbalaagale hadduu carabkaagiiba waay markaa uusan dayib ahayn oo been iskaga hadlahayo oo baadil uu ku hadlahayo oo wixii hadduu rab ku soo dhaca uu iskaga hadlahayo kaana markaas mid waydiib noqonayo wax laga aqbalahayo qowlkaagii mid fula ma noqonayaan ilayhi yascad lkalimu ayib walcamalu saalixu yarfacu jawaarixdii kale xubnihii kale ayaga laftaduud haddaynan dhiib noqonin oo indhihii iyo dhegihii iyo gacmihii iyo lugihii wixii lagu qabanhayay ama loogu soconhayey ama lagu fiirinhaya lagu dhegaysanhayey haddii uuna shay xaq ah uusan noqonin oo ayaga laftaduubaade markaa ayna hagaagin camalka ka soo fulana dhiib ma noqon hayo ilahaynu aqbal marka suuragalma marka meesha maxaa kaaga soo bixi haddaad macnaha qalbiga wax ku qabanayso haddii aad macnaha aad hadlayso oo macnaha hadalku kaa soo baxay haddii aad cibaadad ama aad tukanayso ood istaagayso ood foorarsanayso ila waa xubnihii kulli waxaa ka soo fulahayaa waxdiiba hadduusan noqonin marna lama aqbalahayo hadday noqoto waa markaas xaq inaad bixinayso xoolo inaad bixinayso zakadii waxaa loo baahan yahay haddii inaad xadiidka sawirguruudkiisa zakada baahay haddii aad bixinayso maal xalaal ah oo way ayiba inaad ka bixiso haddii maal xalaala ah aadan ka bixinin zakadiina ilaahay kaama aqbalahayo sadaqo kalena alle kaama aqbalahayo bal eh dembigoodu dib kugu soo laabanhayo waa kii xadii kale uu nabigu lahaa alayh salaa slam ibnu xibbaan uu saxiiisa ku soo saaray ninkii kasba maal xaaraan ah oo kadib yidhaahdo waan ka sadaqayn waxba ilaahay ajir kama siin hayo dam isrigiisuna dembigiisuna korkiisan ku ahaan hayo maxaa yeelay in allaha ayiban laa yaqbal ilaa ayiba ayiba muusan bixinin maal xalaala bixiy marka kasabka maalka xadiidka meesha ugu darrayd baa asaga ahayde kasabka maalka in la iska ilaaliyo meel xaaraana in wax laga soo kasbo ama meel shubha ku jirta in laga soo kasbo in la iska ilaaliyo waa shay aad baa maalaabudo ah oo haddana ilan zamanakana waa kasi darata xadiidkii bukhaariga waa ku nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa iman doona zaman oo ninku meeshuu wax ka qaadanhaya ka tabhaya una u aabiyeeli doonin maalkan kolkana wax ku haysta ama ka qaadan ama xoog kaga qaadan karaba hadduuna jirin oo u dhi'i karaba waxay dooni halahaabo basba weyaba wax bani aadama ku haystaba hadduunan jirin bas waa unkiisii waa unkiisii zaman oo kaas macnaha ninka iman doonaa usaay zamano waxaa iman doonaa ragga baada macnaha dhex jooga isaa noqon doonaan waa fii xadiikii bukhari nabigu laha alayh salaatu wasalaam marka waa in la iska ilaaliyo xoolaha baada markaas kasabkoodii eh, shubahaadka aba waktigan badane in la iska ilaaliya loo badan yahay maalinta qiyaamadana adoon wejiga ilaahay taagan waxyaalihii la weydiinaya soo maahayn min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu maalkiisa wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu marka waa meel khatar ah in la iska ilaaliyo u baahanta in allaha ayibun laa yaqbalu mana aqbalo ilaa ayiban shay ayiba mooy shay kale ma aqbalo qabuulka marka shaaricu markuu qabuulka uu adeegsado oo laa yaqbalu kada wa kada culimmadu waada inta badan laba qaybood bu u qaybsamaanba saddex baa in loo sii qaybina way dhaca laakiin inta badan laba qaybood baa u socda qabuulka la anfiyo la yidhi laa yaqbalu nafyigaasi inuu ku socdo nafyu sixa oo qabuulkaa waxaa looga jeedaa la anfiyey maga ansaxayo faralkii ma dhacahayo sidiisii asagoo shaygii lala yimid haddii si khaldan loola yimid sidiisii hore u ah waxba ruux askama bedelin faralkiina waa lagu leeyahay wax laga aqbalayna ma jiraba iyo waayo qabuul oo looga anfiga marka laanfi looga jeedo bimaca hawaabi waاljri nafyulqabuul waxaa looga jeedaa nafyu hawaabi waاljri hawaab iyo ajir oo la anfin kaasaa looga jeedaa farqiga udhaxeeya marka tusaale ahaan aan soo qaadano kolkuu nebiga calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada mid idinka idinka mida ah, salaadiisa ilaahay ma aqbalo mar hadduu xadato ilaa u ka soo weysaysto qabuulkaa nebigu anfiyo laa yaqbalu lahu buu yidhi waa nafyulqabuuli macnaha nafyusixa looga jeeda waxaa muran la'aan ah oonu shaki ku jirin adoo nin aan weyse qabin oo xadatay salaad baan tukan hadduu yidhaahdo inaysan salaaddiisaasi ansaxaynin haba yaraata wuxuu tukaday inuusan jirin fasalli fainaka lam tusalli uu saxaabiga nabigu laha alay slam inay la tahay kaana dhacaya faradkii waxaad ka hesho tawaaban iska badaa faradkiiba hadduuna dhawan tawaab iska badaa kaasoo kale markaa waa qabuul kolkii la anfiyo looga jeedo waayo nafsu sixa midna waxaa looga jeedaa sixadi ma ahee waxaan kaa dhacaynin waxaan leeyahay qalabkii uu kaa dhaciye sawaab iyo ajir innaba waxaad ka heli ma jiraan walow qalaa ku saarana soo celi bayaan lagu dhihin ilaa hadda salaadii adiga oo xadad qaba aad tukatay soo qalde waa lagu lahaa marka aduu tagay kale ku tahay marka waxaa taa ka badaan tusaale ahaan culimmadu aad isugu qabtaan waa masale aad u tiro badan ninkii biyo ku weysaystay biyo dadkale ilahayba ku weysaysta ama meel dan ilahayba ku tukanaya guryahan la wada taabsaday la wada dhacay salaadaha lagu tukan o dhan baa soo geli masjidka hadda lasoo xaadiray oo salaada loo soo xaadiray ninkii meel masjid kamida kaaga soo horreyey salaadana ku tukan lahaa meeshii hadduu macnaha uu joogay hadduu amal ama shay qaadid ka istaagto waad soo geli qaasib baa tahay hadda waktigan xaadirkaa kolkaas makaanka qaasib baad ku tahay ruuxaas makaankaa uu dhacay qaasibka uu ku yahay cibaadada uu kula imanhayo waxaa soo geli maradii aad qabtay eed ku tukanaysay hawlaadaad ku asturaysay salaadaad ku tukanaya waxoo dhan marka mara aad soo dhacday waad qabtaa salaadiina waad tukanaysaa guri aad soo dhacday waad ku jirtaa salaadii ku tukanaysaa masjidkii laga yaabaa inuu yacnihii baad ruux meel aad ka qaadsateen hadda aan sheegaynay waa ciidi gelsi aad ka atiniba waxoo dhan baa kulli soo wada geli taa marka culimmadu waxay u badan yihiin ilaa nafsigu jahadu ku socdo waa qasbiganoo guud oon salaada khaas ku ahayn cibaadadan khaas kuma ah waa qasbi guud wey laba jahay marka cibaadadu leedahay yidhahdaan marka waxay leeyihiin faralku wuu kaa dhacahaya oo salaadii waysadeedii biyo aadan inaad ku soo weysaysatay meeshaad ku tukatay meel aanan lahayn ay ahayd oo qasbi ah maradaad ku tukatay mara aad soo dhacday ama aad u xaaraan gashay un waayo ay ahayd salaadii soo qaldeen laguma leh laakiin wax ajriya tawaab ka yidhaahbay laakiin ma jiraan nafyu lajri watawaab marka zakadii meelaha kale marka imaamu axmed yaa asagu wuxuu leeyahay marka ma ansaxayso imaamu axmed baa marka meeshaas culumul culamaa asagu wuxuu leeyahay maba ansaxaysa sixadii baa xataa dhacaynin imaamu axmed baa asagu maana saa qaba taasna marka waxaa la yidhaahdaa nafyun qabuulka waxaa looga jeedaa nafyu hawaabi waljr way badan tahay shareecadu meelo badan waa wax ka ekaa macnaha yaanaa kusii daahine meel kastay u degan hadda lax baa kaa galgalan nin tooridii ama waayo mindidii oodayda ka qadanin baad la booda laxaada ku gowracay asagina kuma siinin idanna kama haysatid inuu raadi ka noqon lahana waruma haysa haddee laxdaadii gawracday gawrac shaqaa gawracday birtaa ku gawracdayaan soo nin xoolihii maaha waa ri xoolihii idalla waa la qabin marka sharci ma noqon mise noqon maayo tanaa culamada isku qabanayaan laba jaanib baa la kala fiir ama bilcasiba ka dhig adigoo tawlidaad iska qaba yaad waxaad aragtay xal galgalanayso meesha yeelaysa ama lax galgalanaysa waad soo orday muslim baa ahayde ninku kolaba lax dhimati baa tiri waad gowracday sida kacbi ibnu maalik gabadhii ariga u raacaysa ee addoon tahay dhagaxantay jebisay ku gowraci jirtay oo kale hadda mid xoolihii baad gowracday shaaciyan macnaha ficilkaa ilaaha waafaqeen laakiin soo ma aha tagrifal xoole milkii ruux oo weybaad ku tagrifayso waxaasoo dhan baa kulli maslada aan shaygan hadda soo geliyo laba daraf loo kala midacsanaa in markaa waxaa loo baahan yahay shaygu inuu xalaal yahay inna allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban waxaa kaloo marka meeshan iman karta oo soomaalidu ay maanta kuna rabaadsan tahay kuna kadan tahay burburkii iyo balaayadii iyo isdhacdii iyo ninkiibaad mooryaan ahay meel istaagay ninkii dad wax ka dhaca iyo ninkii dad wax ka bilaqaysay ummadii kala figaacday hadha haddaa waan soo warkeen uu yidhaahdo maalkiina ay ku tageen dadkii maba yaqaanaba mooryaan maalin walba nin meel istaagay u ahaaye habeenkan caawa dad buu wax ka dhac jiray habeen dambana kale wax ka dhac jiray habeen dambana ka dhac jiray hadda waan soo warkeenay buu yidhi maalkiina iska celi baa maalka xaggee buu geenaad waana nagu badan tahay maal baa lagaga xaramay waxbaa iga waay nimbo meesha ku tarantarooda masale ma aha naadira waa masale naadinuga shaki kuma jiro maalka noocaas ah inta tabartaa ha dadaali way ruuxii aad ka dhacday ama waalidkiisii xiriir wax leh inta tabartaa ha dadaali markaad dadaasho haddii aad ka quusato ugu dambaystii jumhuurul culamaa waxay leeyihiin ruuxii baad ku sadaqaynaysaa Eh, maal xaaraan u bixiye laguma leh waxaad marka ruuxii maadaama adduunka ku waayey aakhire inuu ku nacfisto darteed yaad odhanaysaa ilaahay wakaan ruuxii lahaa u sadaqeeyey oon masaakiintii iyo meelaha wanaagsan iyo kaasaad ku bixinaysaaba eh, kaasaad ku bixinaysaa imaam shaafii mashhuurkiisa qowlkiisa eh, mashhuurka yaa asagu wuxuu yidhi bay yidhaahdeen ha lahayo intii laga soo laga helahayo ha lahayo intii baad markaas uu ruuxa ka helay laakiin arrintaa waxay keeni baa lidayac adi markaa iska hayso ilmahaagii marka mooryaankaa laga yaaba gacanta usii gasho adigu hadda taa'il baad hayda marka dayaxba arrintaa ka iman haya marka inaad imaan jira hadduu jira aad kaga wareejiso ama aad ku sadaqayso labadaas aad heli kartaa saasaad kaga beri noqon marka adiga laa yaqbalu ilaa ayiban wain allaha ilaahay amara uu amray almuminiina muminiinta uu amray bimaa amara wuxuu amray bihi maagaba almursaliina wax alla wuxuu rususha amar ku siiyey muminiintana amar buu ku siyaaday waaka labadiibu markay dabadhigay nabigu calayh salatu slam faqaala tacaala yaa ayuha alrusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa ayibaadka horta cuna ilan badanku shidaa la'aan ma shaqayn karo kubadu hadday marato kubadu hadday marato badankani ma shaqayn karo inuu istaago inuu ruquuco inuu sujuudo inuu socdo inuu jihaado inuu wada wax qabto ma garan karayso haye mar hadday sidaa tahay oo badanku uu shidaalun ku shaqaynhayo cuntada la siiyaay iyo cabbitaanka la siiyaay badankaagii oo dhan buu ilaahay ugu nicmaynhayaa oo ku kori oo hilibkiisii ku bixi oo dhiiggiisiiyo dhacaankiisii baad intaba ugala noqon haddaad marka shay xalaala siiso oo ayiba badankaagii haddaad siiso jidhkaagii iyo jismigaagii iyo dhaacaankaagii dhiiggaagii dayib bay noqonayaan cibaadada xataa way afwey haddaad xaaraan siiso oo cuntada iyo shidaadka badankaaga sinay noqon dhiiggaagi iyo dhaacaankaagii hilibkaaga baxay xaaraan way ogow waa kulaa nabigu calayh salaatu wasalaam maa e, e, laxm hilib xaaraan ku baxay naarba ugu owlaysan inay cunto yaa ugu owlaysan marka badankaaga yaa waxaa loo baahan yahay ha kuu shaqeeyo waa gaadiidkaagii nafsuka matiyatuka soomaay waa gaadiidkaagii waayo marka gaadiidkaaga horta wanaaji asaga kolkaa wanaagsan wax wanaagsan u siiso kolkaasoo camalkii aqbali baa kuluu min aayibaati kolkaad cuntaan waa camalo camalan saalixa markaa camalkii markaasuu maqbuul noqonaya laakiin adigoo dhiiggaagiyo dhacaankaadi iyo wixoo dhanba uu xaaraam yahay ma jirta baad markaas ha sugin baa lidhi waqaala tacaala ilahi haddana wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ahayeenow kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaannu idinku arsuqnay oo aanu dhisino maadkaan idiin soo dejinnay kiisa ayibaadka xalaasha cuna ayibaadka marka xalaasha looga jeeda kiisa xalaasha cuna le ee macmacaan in looga jeeda hamooji ka xalaasha nadiifta ah kaa cunaa la yiba marka nabigu tusaale soo qaatay sala allahu calayhi wasalam ilaan camalku in la aqbalo asbaab buu leehay ilaa rabbi shay walba asagaa macnaha ahaysiiyo oo way markaa iraadadiisa iyo mashii'adiisa baada ku furiya hase ahaatee caadada ilaahay waxay ku dureersatay inuu ashyaa sabab ka dhigo ashyaa kalena musabab ka dhigo asagaa musabib u ah shaygan markii lala yimaado inuu shaygaasi ka dhasho shaygan markii lala yimaado inuu shaygaasi ka dhasho asagoo labada shay iyagoona is-arag ilaahay uu keeni karayba sidaas darteed waxaa jirta marka camalkaagii asbaab lagu aqbalhayo haddii allabari ay tahay hadday salaad tahay hadday soon tahay haddii cibaadaadkii kalaba tahay asbaab lagu aqbalaa jirtaba asbaabtii baa markaa yuu nabigu soo qaatay tusaale ahaan ilaa camalkani dhanna sabab buu leeyahay keena dhanna wuxuu ka leeyahay maanac maanac oo camalkii dila buu ka leeyahay marka wadarulmafaasidi awlaa min jalbi masaalixi yaa meel walba joogta haddii masaalixdii oo asbaabti camalka aad keento maanicna uu ka hor yimaado eber weyaba ah. wax kastoo qaar badan ma yeelanhay tusaalahaan waqafkii intuu nabigu kulmiyey oo asbaabtii camalka lagu aqbalhaya uma dakara arajula nabigu wuxuu keenay nin macnaha rajulka lisharafihim baa loo soocay gabdhihiina waa la mid ah, ragga inta badan lisharafihim baa yani loogu hadal qabsadaa ee eh. macnaha ruux bani aadamna waa isku mid uma dakara wuxuu sheegay nabigu calayh salatu slam oo soo hadlay arrajula yudiilu xaal u asafara safarka uu dheeraynhayo safar dheerayntan marka ujeeddada laga raba maxay tahay waxaa laga rabaa safarku maadaama madinatulmashaqa uu ahaa oo sida haalibka ahaa safar lagu rafaadahay asafaru qidcatun min alcadaabi nebigu iyo calayh salaatu wasalaam oo ilaahay ruuxa musaafirka u taraxumay waa kana soonkii layidhi macnaha maalmo kale aad soomi kartaa salaadii waa iska gaabin kartaa layidhi ama waa jaqan kartaa layidhi waa maxalutarxumo ilaahay baa u naxariisanaya ruuxii musaafirka ahaa oo safarkiisuna xaq yahaadi oon safaru macsiya aan ahayn sidaa darteed marka safarku waxyaalaha ilaahay kolkuu ninka muslimkii musaafirka yahay dacwadiisa camalkiisa uu ku ajiibay ka mid tahay kolkaad meelkaaga joogtay haddaad dadaali jirtay haddii aad safar u anbabaxdo cibaadaadkii aad gurigaaga ku gudan jirtay safarku hadda u kaa reebay ajirkooda sidiibu kugu socon suu nabigu cadiy calayh salaatu wasalaam haddaad ilaahay baridana ilaahay wuu kaa aqbali ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن وقال نبي عليه الصلاة والسلام صدح الله بري إلهي هو أجيب شكلكم مجرد دعوة المظلوم نيك المظلوم فدعوة سنيك لا يقدر ليه أسوى هدور ربو Eh, asagu hadduu rabo asagu hadduu rabo nin oo waalifaajiro ha ahaadee fujuurkiisa asagu ilahay kala tashane ninkii dulmiyey habaasha uu habaanahayo taa ilaahay wuu ajiib ودعوة الوالد لولده duعاaga bkna calىa waladihi waladkii adugaa dhashay ha haddaad tidhaahdo habaarto iyo haddaad u dacaysaba labadaba waa lagu ajiib marka ilmaha dhibkooda in la iska ilaaliya meesha loo baahan yahay habaarkii kugu kaa dhaco kugu dhacaa ugu daran bay soomaalidu yidhaahdaan ilmaha yaa la habaarina markay ku dhibaan ilan waa wax magarata eh intaba in habaarka laga ilaaliyo ilan haadaabaa lagu dhihi waxaa loo baahan yahay marka loo duceeyo ducada loo badi ilaahu soo toos ilaahu soo toos ilaahu baari iga dhig haddii in adigu baari noqotona waa la rabaa wabaruu tabaru abnaakum nabigu calayhi salaatu wasalaam idinku baari noqda awlaadiina idin baari noqona وحفوا تحفوا نساؤكم idinku ragow kuwadhowsoo gabdhaha iyo haweenka kale ka dhowsa noqda haweenkiinu wayna dhowsaanhayaan laakiin gabadh nin leeyahay intaan soo hadlayo yay taydii iyo islaamtayd u dhowsaanhayaan ha sugin ila asbaab baa jirta ogahay dowrane marka waalid waladkiisa wuxuu ugu duceeyo ama ku habaarana waa la heli waa in loo duceeyaa loo baahan yahay ودعوة المسافر تنوي مكة محل شاكينه مسافر دعوة ولا أجيب يعني أيضا مكة مسافر دعوة متجاب وهدو إيريا ويكفي درجة أساس نبو سغاتو يري يطيل السفر وأداة ووسيل الدعاء الأجيب في أسباب إجابة الدعاء وي سفر كدارين هاي كاسو أشحف بخاصا aqbara booraysan labada laftoodu waxay ka mid yihiin waxyaalihii aadaabta ducada ee lagu ajibay ka mid ahayn nabigu calayh salaatu wasalaam ila kolkii aad loo kalidayo ilahay lasu bihinbihinayo ilan awqaaddaa kala duwane tawaaduc iyo markaas tadallul iyo miskiinnimo tamas in la muujiya waa kii nabigu markuu u baxaya xadiidkii sunanka markuu u baxay istisqaar muxuu sameeyey خرج متواضعا متبdلا متضرعا intuu dhan adeeg dharkii adeegyada intuu xidhay oo macnaha sida ciidii oo kale kolkaad u bacdisisqihi sida ciidii oo kale labiska ugu quruxda badan ama ugu cusub tajamul ma alis isbihinbihin iyo rafaan iyo baahi iyo abaarta ilaahay yaa loo bandhigayaa soo ma alisin inaa marka adoo mutabaadilo khushuucsan oo liito oo marka waxaas inaad baxdaa la rabaa tabalul kaasaa la rabaa xadiidkii kale muslimna waa ku nabigu yuri alayh salaatu wasalaam rubba ashcata akhdara badanaa buu nabigu midba way basaasan boodhaysan zayd imrayni laba maloo duuga iska qaba mafuulin bilabwaab albaabada laga cashna soo istaago in la soo dhawo iska daaye warna ka mar la odhanhayo albaabada laga odhanhayo low aqsama cala allahi la barah hadduu ilahay u dhaafana ilahay u baahin oo samaynayo wallaahi ilahay saa loo yeela hadduu yidhahdo ilahay sida inuu yeelo kollowna gala marinin wallaahi ilaahay saa noo yidhahdo ilaah si u yeeli marka xoog iyo qurux iyo tajamul xaggaas ilaahay looguma dhawaada iska jir baadle markaas jahalada waa kaama jiraan marka kiiba nabiguna waa asbaabtii daawada lagu ajiibi jiray ashqasa basaasan oo timihiisii baadle marka dabays iyo shanle iyo salid iyo waxaas aanu helaynin aqbara boodhaysana rafaaqana qubku boodla ah oo ilaa aqba ahayd yamuddu yadayhi labadiisa gacmood u taagahayo ilaa samaa samada intika ah qiblat duca waa kii xadiikii sunanka uu nabigu laha alayh salaatu wasalaam ina allaha xayiyun kariim ilaahay waa mid xishooda ahay oo macnaha yani xishoodku wuxuu keeno ka laazima oo tarkiga ah, kaasa macnaha ujeeddadu ay tahay baad markaa kariimun oo wanaagsan yastaxyii baad markaas wuu ka xishoonhayaa idaa rafaca rajulu ilayhi yaday kolkuu ninku waa dee markaas gabadhna waa lamida gacmihiisa kor u qaado idaa rafaca rajulu yadayhi ilayhi ilaahay markuu kor ugu soo qaado an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn labadii gacmood oo maran uuna waxba ku soo jirin ilaahay inuu soo celiyo waa ka xishoodaabale kol hadduu addoonkii faqiirnimo muujiyey allahayow adunba allahe alla kala meli awood adunbaa ihayaanu awood kala meli adigun baan ku weydiisanhayaa kol hadduu yidhi ilaahay gacmahaasoo maran inuu soo celiyo wuu ka akramsan yahaale welidaaba maxaa sunaa axaadiiii isugegayntooda uu odhan jiray ibnu xajar casqalaani buluqulmaraamku markina ku odhan jiray macnaha sanadkoodu xasan buu noqon hayaa inaad markaa ilan barakaa lagaga soo bixiye inaad marsato wejiga salaada mar haddaadan ku jirin waxyaalaha loo sunayn sidaas weeye ogowbaal marka fiirahda gacmihii kor buu taagaya ducadiis in la ajiibo haddana wuu mudan yahayba yaquulu xaalu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi kanna waa ilxaax oo rubuubiyadii ilahay lagu alaalinahay alla rabbigaygiyo maaligaygiyo kii barbaarinhaye kaa waay markaa igu yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi rububiyada lagu cadcaynna waxay keenlahayd in la ajiibo intaasoo dhan oo markaa isu tagtay waa asbaabtii keenaysay istijaabu dacw ijaabat ducaa asbaabtii keenaysay wey hal maanac baa ka hor marka hal maanac baa ka hor ninkan musaafirka ah oo in la dacwada laga ajiibo ahay weliba safarkiisa uu dheeryahay boodhaysan oo in dacwada laga ajiibahay basaasan oo in dacwada laga ajiibahay gacmaha kor taaganayo ilahay hoos dhigahayo oo in dacwada laga ajiibahay rububiyada ilahay ku allaanayo yaa rabbi lahayo oo in dacwada laga ajiibahay asbaabtaasoo dhan oo adabu ducaa ahayd hal maalinc baa marka hor yimid wadarul mafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix markaasaa wuxuu leey waa madcan waa xaraam cuntadiisa cabitaankuwii baa xaaraan noqday waxaa dhan marka kacwo eber marka duca keliya ujeedada ha u qaadanina ee camalkii cibaadada dhan ilaa ducaa muqul cibaada weeye kulligood marka camalkaaga saasuu habaan munkura u noqonaya haddaadan xalaal u noqonin baad haddaan ruux xalaal u noqonin bas ha sugin baad markaas in wax lagaa ajiibo ومdcamhu waayo quudashadiisa caankiisuna xaraam u yahay وmashrabhu cabitaankiisuna xaraamu xaraam u yahay وmalbasuhu malashadiisuna xaraam u yahay وqudiya lagu habay ama lagu dhadiya bilxaraami xaraam lagu habay saana yustajaab lah see loo adibu nabigu ala الsalaatu wasalaam rawaahu muslimu muslim baa wariyey marka xadiidku waa xadiid cajiiba nin walba waa inaad ku dadaashaa qowlkaaga iyo ficilkaaga iyo maalkaaga intuu inuu ayib noqdo waxaan ayib ahan ilahay ma aqbalay lah haddaad xadilayso xaj aan macnaha maal xalaal lagu xajin ilah kama aqbali marka hortaad labayka labayka taa marq baa ku ajiibanaysa laa labayka walaa sacdayka malakulaah maal xalaal aad ku xajinayso ama gaadiidka xanaanta aad wado kolkaad labayka labayka waxbaan ilaahay dembi dhaaf weydiisan laa labayka walaa sacdayka malakulaah baa haddii aad zaka bixisana kadalika waxba alle kama aqbalay dembigeedu baa korkaa saaran salaad baa tukan haddii aad tidaahidna ood ku tukanayso meelaad dhacday oo dharaad dhacday ku tukanayso cuntaad caloosha dalba aad ku tukanayso haddaad soomi suxuurtii caloosha aad ka soo buuxisay waayo maal dad leeyahay oo xaaraana cibaadadaadii baad marka khalkhal weyn baa ku jira baad khalkhal weyn baa ku jira baad markaas allahna tosiyo الحديث الحادي عشر حديث كوي طبنات مروي عن أبي محمد أبي محمد بالغوري الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آه رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم آه ويلكي ويقبل النبي أها وريحانته عرفتي النبي أها رضي الله عنهما أسي أبيه الله كرام نغيره مركا حسن بن علي وأنا سنقرنا هنا هديد Eh, labadii gabdhood waayo gabadha nabiga sal اlahu alayh wasalam faadima rasul xasan iyo xusein waa iska mashhuur eh, kulligan baa wada dareemaynaa xasan iyo xusein waa xasankii weeyaba ina cali bn abi aalib sidi rasuulilaahi macnaha sidiga walad waladkaaga ilmahaad awowga u tahay eh, kolna labadaba wiil iyo gabadhba sidiga waa laskaga idlaaqaa marna waa la kala qaadaayo gabadhaadu ilmahay dhashay sidi baa la yidhaahdaa wiilkaadu ilmuhu dhalayna xafiid baa la yidhaahdaa marna saasaa loo kala duwaa marka gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkay dhashay oo haddee nabigiina lagu abtirinayo waxay ka mid tahay arrintaasi khasaa'ista nabigeenna sala allahu calayh wasalam oyna inagu la wadaagin oo umaduna la wadaagin maxaa yeelay awlaadda waxaa loogu abtiriyaa ooy sharaf iyo waadimarka wanaag inta badan ay ka kasbadaan xagga aabbaha xagga aabbaha laakiin haddaba de markaas nabiga calayh salaatu wasalaam ile waxaan ognahay wax wiil ah oo u dhalay oo faracamay ma jiro asagooda nabga wiilashiisii baadu markaya tageen gabdhihii nabiga iyaguna waa faadimo maahiine intooda kale iyaguna wax wax ka tega ma jiraan faadimo rasuul baa marka waxay ka tagtay xasan iyo xuseen xasan iyo xuseen marka faraxoodii nasabunabi baa lalahay sal la alay slam nabigaa loogu yaa lala aadhaya marka waa khasaaista nabiga saas culimadu ay soo raraan waa khasaaista nabiga oo macnaha xagga hooyada oo sharafti lagu mudanayo ilaa ninkani waa shariif marka la leeyahay macnaha xasan iyo xuseen faraxiisii weeyaan leh sharaftaana xaggeebu ka keenay nabigaa loo intina nabigana xaggeebu ka soo galay hooyo wey meeshuu ka soo galay khasaaista nabigana ka mid tahay marka sala allahu calayhi wasalam sirdi rasuuli lahi sal l slam wa rayaxaanatihi rayaxaanadiisa ahaa rayaxaanada macnaha waxaa looga jeedaa labadaba wiilba xasan iyo xuseen midna qaarka dambe nabiga aad uga ekaa baa la yidhaha sal allahu alay slam midna qaarka hore intuu saa u qabtay uu odhan jiray humaa rayxaanataaya fi dunya humaa rayxaanataaya fi dunya waa kii xadiikii bukhaariga cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa qorar reer ciraaqa ah. eh, ilaan xasan iyo xuseen waa kay reer ciraaq dileen marka qorar reer ciraaqa ah waxay weydiiyeen dhiigga bal ka waran bay kanaacada dhiiggeeda dugaanka barkoodna waxay sheegaan taqsi dugaag laakiin waa la kanaacada una kanaacada dhiiggeeda ka warrama buu yay dhaheen cabdullahi ibn umar bay weydiiyeen allah abu ila cabdullahi ibn umar saara bal waxay kanaaca dhiiggeed bay weydiinayaan wiilkii nabigana way dileen dambiga gelahay intuu leeyahay bal dhiigga wiilka nabiga kala dhaganayana kuma weydiinhayaabudi dhiigga kanaxadana way ku weydiinhayaabu balasu fiiri buu markaas cabdullahi ibn cumar markaasaa hadalka kugu keenay markaasaa wuxuu yidhi aniguna wiilkii nabiga xuseen bay dil kolkii aniguna waxaan dhagaha ku maqlay buu yidhi inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam humaa rayaxaanataaya fi dunyaa saasuu ahabaade cabdullahi ibn cumar xadigu ahay wa rayaxaanatihi carabtiisa ahaa ilaan rayaxaanadu waa geedkii yaraay reeraha la carabsanhay ee sanka la saarahay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi waayo markaas xasan ibnu cali xafidtu waxaan ka xafdiyey min rasuulilahi sal lahu alay waslam awowgii awowgii baada rasuulka wuxuu ka soo xafdiyey inuu yidhi dac ka tag maa yariibuka waxay ku shaki geliya muntahiyan xaalaa tahay baada mid gaarahayuu aadahaya ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinayn aabboy wax alla waxaad ka shakido iskaga tag waxaan ku shaki gelinin kaa aad waa an wada qaacida axaadiis ka ufiirsada kuwa kor kale kasii qaacida waaya dheer yahay baa adigu u fiirso oo shayga xaqa iyo baadilku badanaa isuma eko waayo beenta iyo runtu badanaa isuma eko wax isago soo dhow ma ah wanaagga iyo xumaantu inta badan ruuxa caaqilka ah wax badan buu dareemi welidaaba hadda imaam abu xaniifa waana ku ohan jireen masalada markuu ijtihaad ay fiqhi ah oo ad yacayn nusuusi aan ku taagnayn marka u horaysa masalada markaas bal caqligaba u bandhig saliimka caqliga saliimka hadduu soo tufo sharcigaba isagoo tufayn baad arkin in badan baa laga dareema waa kii saxaabigii nabigu u yimid sal sl wuu inoo keeni doonaa arbaciinkeenu ka mid yahay kolkuu inoo weydiiyey wanaagiyo xumaanta maxaa la yidhi istafti qalbakale qalbigaaga wax wajiibaan albiru shayga wanaagii muxuu noqonayaa madma'anat ilayhi nafs waa waxay nafta qumaati ugu xasishay wadma'anna ilayhi qalbi qalbiga uu ku dego waalidmuna maa xaaka fi nafsi wataradada fi sabi waa wixii nafta saameeyo taradud keena marka hadda waad wada dareemi kartaan shayga xaq ah kulligii badanaa waan dareemayna weydiin iyo kadaa iyo kadaa shayga xaq ah mawqa hayga runta ina ka cabsan maysid mana la gabanaysid mana shakinaysid waa ku cadyahay ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun kol haddaad aragtid shakisanoo sheekhu meeshan maxaan u malaynaa shubahaad baa meesha soo galay ogo qaaradii waa yaa meesha soo galay ogow shakigaa waxaa keenay madmadow baa meesha ku jira marka aabay hadduu meesha madmadow kaa gal iskagaba tago meesha cado ina waayo markaas xalaala bayinun ah aad marka meel kasta qaacidadu ku anfacaysaa marka maalki meesha waxbaad ka shakiday waman waqacat fi shubuhaati waqacat ilxaraami yaada ku dhicin waad ka shakiday soo maaha waxaas aan shubuhaadkan ku jirin ba iska aad aad hadalkan baad ka shakiday hadalkan yaad ka shakiday waxbaba hadalka ha ku dhicine ka gaabsoo ilaan runta cad kamaada shakideen si fiican baad u sheegi waxaad uga shakiday been iyo waxbaa ku yar jiro laga yaaban yahay iska joojiyo badda markaas iskaga tag baa layidhi iskaga tag baan dacdana ka tag baa layidhi maa yariibuka waxay ku shaki geliya iskaga tag baan inuu baatil yahay buu u dhow yahay inuu been yahay buu u dhow yahay inuu way markaas uuna khayr ahayn kaas ugu dhow yahay baa shubahaadkii buu noqon ilaa maa laa muntahiyan xaala tahay mid u intahoonahayo gaarahayo ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinhaynin oo runnimadiisu iska caddahay xaqnimadiisu iska caddahay marka waxaa iman karta baacidii mmm. la odhan jiray waa alyaqiinu laa yuzaal bishak ama alyaqiinu laa yazuul bishak yaqiintii hore shaki laguma zuuliyo haddii shayga xaqii qumaati kuugu sugnaa oo wax yaroo shaki gadaal ka yimaado kaasi isagu wada dhib ma leh asalkii baad kuskan kartaa marka waa tii misaal loo soo qaadi jiray way badan tahay diinta dhan way meel kasta mucaamalo iyo isbaygeli macnaha islaantaadii waa hubaal inaad nikaaxsatay waad yalaleysana waxbaa kaa soo baxee miyaad furtay mise maada furin maya maada furin asalka taas ilan lugta waxa ku shakigeliyo odan ka tagtan meelo badan ayadana kood lugta gelina sooma aragtid asalkii oo yaqiintii abaad cuskanaysaa alyaqiinu laa yazuulu bishaki war hadda waan furtaayo waad ku dhawaaqday islaantan waan ku furay baa tidhi ma dalqad baad ku furtay ma labaad ku furtay maxay ahayd haye mid unbaa yaqiin ah ilaan asalku wuxuu ahaa cadamu hal unbaa yaqiinu laga soo qaadi inta kale waa de markaas yanihii baan yaqiinta noocaasa in la cuskado waa wax jira waad weyse qabtay waantaa waad weysasatay kadib weysada may kaa jirta mise mayna kaa jebin maya waayo markaa shakigaa dambe yimid yaqiintii laguma zuulin karo taa marka in la cuskado meesha way ku jirtaa laakiin inta badan kolkuu shaygii baad marka xalaalnimadiisa xalaalnimo xaqnimadiisa isbarbarigto xagga waadaxa iska aad meesha iyaad ku halaagsamin rawaahu tirmidii والنسائي وقال tirmidي xadiiث xasan صaxiix xadiiث xasana صaxiixa weeye buu xadiiث xasana waa sax ku noqonaya alxadiiث الثaanي caشhaر xadiidka labiyo tobnaad marwiy mid laga wariye weeye can abi hurayraةa radي الlah canه qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh وasلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi min xusni islaami اlmar'i ruuxa islaamnimadiisa wanaaggiisa ayuu ka mid ahaaday tarkuhu ka tegitaankiisa maa laa yacniihi وحان ورجين هينين وحان faa'iide iyo wada miisaan u lahayn inuu iskaga tago ruuxu islaamnimadiisubada waxay ku hagaagi bay ka mid tahay baa macnaha ruuxa islaamnimadiisu qumaati uma hagaagayso ilaa waxaan macno lahayn oo dhan uu iska dhaafo oo wuxuu ku mashquulay uu noqdo wax macno iyo faa'iido u leh ama adduunka faa'iido u leh ama aakharo u leh ama labadiiba u leh maxaa yeelay wakti yaroo kooban baad haysataa cimrigaagu aad buu u gaaban yahay masaafada kaa horaysana aad bay u dheertahay aad bay u dheertahay qabrigii baa horreeya qiyaamadii waxaan ogaale baa horraysa waa ka dambeeyo janno iyo naarle baa ka sii dambeeya marka jannadii lafteeda waa kaloo nabigu leh calayh salaatu wasalaam waa meel carrasan ah oo bannaan oo dhag ah oo biyo macaan oo tallaal u baahan inaad u la raba camalkan hadda aad camalkali un baa tallaagiye meel xidow lagu sii talaala junuq baa dhihi ujeedadu ma ah marka intan yareed joogtana waa muddo kooban tusaalahaan labaatan sano soddon sano afartan sano konton sano lixdan sano meesha dambana waa meel maallaan nihaayo ah aan meel la ku dhammaanaynin marka nicmada ilaahay khayrka allah kugu waafajiye laakiin abid aabid waxaad dheebsan lahayd muddada yarna ku kasbataa lagaa rabo aabid aabid oon dhammaan haynin waxaad deebsan lahay inaad yar ku kasbataa lagaa rabo cadaab iyo ciqaab aabid aabid ah ka badbaadadii muddadan yar inaad ku kasbataa la rabaa marka nin saasoo kale ah oo haddana addoon la abuuray inuu yahay ka warqaba rabulcizina uu leeyahay wallaahu macakum waayo markaas aynamaa kuntum meel kasta oo joogtaanba ilaahayna mucisa u yahay inuu marka is-ilaago oo maanaa yani uu ku hadlo oo maanaa yani iska sameeyo oo uu maskaxdiisi iyo caqligiisii waxaan macnan ku mashquuliyo oo afkiisi waxaan macnan ku mashquuliyo o adinkiisi waxaan macnan ku mashquuliyo islaamnimadiisu saa marna kuma hagaagaysaa layidhi baa islaamnima markasaa waa inuu ruuxu iska muslimka iska warhayaa waa inuu xisaabtamaa alla inuu la xisaabtama waa inuu ka warqabaa marxalad kasta uu taagan yahay xugun sharciga ka taagan carab hadduu dhaqaajiyo axkaam ah, khamsun baa ku direeli xaaraan wujuub nadbi mubaax waayo marka makruuh gacan hadduu dhaqaajiyo shanta axkaam khamsaha midunba ku jiri marka inuu ruuxu wax yacni xor oo murmari la cabdi baa tahay wax aan haba yeelata xata inuu noqdo taa suuragal ma Eh, suuرagalma waa inuu ruuxu isla socdaa oo iska warqabaa meeshuu marhayo min xusni islaami اlmari ruuxa islaamnimadiisa hagaageed iyo wanaagiisu ka mid yahay tarkuhu shaygu ruuxu inuu ka tago maa laa yacniihi waxaan asaga aan murjinhaynin oon adduunyadiisa u fiicnayn oon aakharadiisa u fiicnayn ama labadaba aan u fiicnayn hadda qowlkii oo kale man kaana yu'minu biاllaahi wاlyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasud salabadii maantana marka malayacni hadda ku dhaqato ah, malayacniga hadda tusaalaha miitaal ahaan hadda caalamka hadda aan joogno ilaa gaalka gaalwekoon baa iska hogaaminhaya macnaa allah iskale maamul kulleenu qalbi waa ka warqabaa oo wuxuuna al ilaalinna ma dhici karo laakiin bani aadam ahaan hadda hogaankiisii u taltalintii warka gaala isaga taltashanaysa ha u taltashatee fiiri baade maskaxda islaamka habka loo cunahayo iyo habka lanooga diliyo wixii maalayacniga lanogu mashquulin oo wixii yacniga ahaana lanooga dilin shayga maanta ugu mashhuursan loogu ihtimaam siin badan yahay waa ciyaar iclamuu anama alxayaatu اdunyaa lacibun soo ilahay ma lacibun wa lacabkii lahwigii taxqiirka loo soo qaadanayo ilaahay uu inooga digahay baa maanta uguna aamsan looguna ihtimaamsiin badan yahay natiijada labiyo tobankaa maanta cunugan maskaxdiisii dhimatay waxbarasho ka dhimay balankiisii dhimay si walba u dhimay af iyo adin iyo dhinac walba dhimay labiyo tobankaa maanta ah waxa uu saa u samaynhayo natiijada ka dambaysee lagu gaadhay maxay tahay bal u fiirsada ila bilaash waxaan looma habaynin bilaash waxaa la yidhi nabiyullaahi muuse fircawn markiisa hayeen waa kii fircawn lahaa ah, waqaala fircawn darunii aqtul muusa buu leh war ii bannayo muuse aan dilay maxaana yaa ka hor taagan ii bannayo muxuu ilahay ku muuqda minta aad u dila muuse tafsiirka baa nimanka ayadda ku jira waxaa ka mid ahaa la yidhi raggii baa nimankaas khawaasiisahaa baa ka hortaagnaa oo maxay uga hortaagnaayeen muluugta madaxda yaa waxay shacnigoodii da'digoodu ay tahay inay meel ku sii jeedaan baniaadamku dhan baaba la qabeen laakiin hadda ayagu oganin inay meel ku jeedaan haddii meel ay ku sii jeedaan ay helaan kuwii khawaasadahay kuwa shacabka agjooga way iloodahayna meeshaasay hardan kula jiraan hadday xaggaasi ka soo afdiranto shacabkiisii kuwa khawaasisi kula soo jeedsanoo kan ubaa geesganu geesgelin marka muuse ku mashquulsan yahay yuhadilina dagaalku fircoon iyo muuse ha ahaado oo inaga haynaga mashquulo iyo igu celinahayen taas iyo uga canhayeen baa la yidhahda marka fiiri hadda ujeeddadu mashquulka ummadda la mashquulin ilan bilaash looma abuurin waxa banoonigan iyo waxa lagu mashquulin iyo lacagaan lagu bixin maxaa ka natiijo ka dambeeya balu fiirsada wax kale ujeeddadu ma aha dadkan maskaxdooda mashquulintiiyo diliddu baa laga wadaa ila natiijo kale ma galaysiin waa ciyaar ayagu soo ciyaar ma leh waa ciyaar ciyaar waa ciyaar ciyaar ciyaar lagu dhiso ciyaar bedeli soo ma waa ciyaar mashquulkan baa looga jeedaya maskax dilidaas min xusni islaami lmari tarku maa la yacni marka xaggee ka soo gala marka ruuxi maa la yacni wixii yacnigaa dhan ba wahalmaan maa la yacnigaa marka ku mashquuliyo ku dhimanaya waqtigo dhanna baade kaga dhammaanaya الحديث الثالث عشر حديث صدح يطبنات حديث صدح يطبنات مروي من لقوري عن أبي حمزة أبي حمزة نكي كويل سورة عن بن مالك رضي الله عنه خادم النبي نبي خادم كيسا صلى الله عليه وسلم طبعا سنة نبي أخذ منها يلي قال وحول أنس بن مالك لا نبقى وحيري آه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أحد كمله مر من ma rumaynhayo ama iimaankaamina lama iman hayo xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jeclaanhayo rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa soo wada saaray axaadiidka midba midka kale yuu kasii qaacidaysan hore u sheegay sheeku axaadiid wala qaacidooyina soo ururin doonaba marka mid idinka idinka mid ihi ilaa oo naftiisa wuxuu la jecel yahay walaalkii uu kala jeclaado oo khayr ah Eh, iimaankiisuba le marka ma sugnaan hayaan hadaayato qabuulkii aan idiin soo sheegahay oo nafyulqabuulka culimmadu mabay u qaybayn oo nafyu sixa iyo nafyulajri wathawaabi baa loo qaybyaa macnihii oo kalea meeshana ku jira laadan laadan hadda laa yuxibu axadukum la yidhi inay anfinayso marka iimaanka xaqiiqadiisii iyo sixadiisii iyo inay anfinayso iimaanka kamaaliyadiisa labadaasay u kala noqon baa le labadaas marka inta badan culimtan waxaa loo celiyaa ilan haddii sixadii loo celiyo waxaan u malayna wax mumina si lanooga hela waa adkaan leh marka nafyul kamaal wey kamaalkaas yuu ku dirsan yaha nafyigu sidaas darteed haddii la yidhaahdo ilan nin kasta oo wax alla wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalaha muslimiintao dhanna la jecel wax alla wuxuu naftiisa la necab yahay walaalaha muuminiintahoo dhanna la necab sida laynaga hela way adag tahay darajada heerkaan u xoggaasiisan sida laynagaga helaayo way adag tahay haba yaraatee laftiisa aan walaalkii aan wax kala jeclayn kolka haddii la odhan lahaa kaasi iimaanba ma leh ruux mu'minaba ah, iyo xaggee laga helaa guri marka laakiin iimaan kaamila ruuxu marba hadduuna naftiisa wuxuu la jecel yahay nafta walaalkii mu'miniinta una la jeclayn iimaankiisu marna kaamil maaha ila aliimaanu yaziidu wayanqus cinda aljumhuur sidaa darteed marka waa inaad naftaada la jeclaato waxaad la jeceshahay baad waxaad walaalkaa la jeceshahay waa inaad naftaada la jeclaato hadii kale saxiix muslim waa ku nebigu calayh salaatu wasalaam man axaba an yuzaxzaxa can innaar wayudkhala aljanna baad jeclaada in naarna laga dheereeyo jannana la geliyo faltudribhu maniyatuhu geeridiisuuba marka ha haleesho wa huwa mu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir asagoo ilaah iyo maalinta qiyaamada rumaysan maxalshaadka ka raba waa intan waya'tii ila annaasi dadka wade marka waa in ula yimaado alladii yuxibu an yu'taa ilayh macnaha kolba haddaad mu'min tahay naarna aad inaad ka baxsato jannana aad gasho aad dooni waa inaad mu'miniintu adiga inay kugu sameeyaan waxaad dooni waa inaad ku samaysaa adu maxaa jeceshahay in lagu ammaana waa jeceshahay dadku ammaan jecela xataa wanaag aad kasbanin in lagu tiyo hebel uu fiican yahay waa gees hebel baana waa deeqsi ninkaas waa nin qimo badan in la yidhaahdo iska jecla waxaa adiga in laguu sameeyo aad dooni oo hal ruux inuu kugu gabood falo ama nasabkaaga wax ka sheego ama adiga daatadaada wax ka sheego ama calkaaga wax ka sheego ma doonaysid sidaa aad naftaada inay dadku ay kuula dhaqmaan aad doonaysid adiguna ula dhaqan dadkan habkaan ula dhaqan kolkaas maxaa soo baxay kolkaan adu khayr ila doon oon anu khayr kula doon waxalla waxaa naftayda u diidi lahaa adiga aan kuu diidi waxaa naftayda la doon aan kula dooni maxaa soo imanaysaa tii uu nebigu calayh salaatu wasalaam tara almu'miniina fii tawaadihim وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى أما المؤمن للمؤمن مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان dad kulman oo isku wada mid ah oo saa isugu wada tiirsan oo isku haysan oo adduunya aakhiraba isku liibaanaa soo bixleen markaas ama xadii kale xasankaa nabigu alayh salaatu wasalaam almu'minu ilfun ma'luufun ninka mu'minkii waa kii dunmo walaalkii u dunma waa kii loo soo dunmo asagana dhadhan wanaaggiisa iyo dhaqan wanaaggiisa iyo jileeciisa mu'minka asaga wuu u dunmi oo kala carray mu'miniinta muminiintuna ninay ka cari karaan maaha waa nin macaan oo daai qowl iyo way qalbi iyo daai intaba macaana way u dulmahayaan muminkaasaa la yidhahda almuminu ilfun maaluf waa ninka muminiinta u dulma oy u dulmaan walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf khayr kuma sugnab nebigu calayh isalaatu wasalaam nimaan mu'miniinta u dulmaynin oon jeclayn mu'miniintuna asaga aynan jeclayn u dulmaynin khayr kuma jiro wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka ka u khayr badani waa ka dadka ugu nacti badan marka muminka amir maxaad ku noqon kartaa walaalaha la jeclow khayr oo dhan la jeclow inta adigu naftaada la doon iimaankaagay ka mid tahay ba muminiinta jacaylkoodii markay iimaanka ka mid noqday asxaabtii iyo aalubaydkii jacaylkooduna iimaankaaga ka mid noqon kale maxaad u maray nebi muxamed sal llahu alayh wasalam xubdigiisuu iimaankiinuu kamid noqon in kale maxaad u maray allah maxabadiisuu iimaankiina kamid noqon in kale maxaad u maray ah, kul waa lagama maarmaa ah, waa lagama maarmaa abi hurayra waktiyada moogta mustajaaba dacwada waa xikaaran maalinkii xadiikii saxix muslim abi hurayra hooyada islaamaysay oo laanto nabiga isagoo ooy u yimid oo maxaa kugu dhaao yidhi yaa rasuulallah aniga hooyaday baa in badan wax kaa sheeg maanta marka waxay i maqashiisay intaa idhe islaam oo moxamed rumee wax yacnihii waa la dhakeedo aad u nacdo markaasaa wuxuu nabigu calayh salatu wasalaam allahuma hadi umma abi hurayra xadigiisa muslim ilaahu abi hurayra hooyadee macnaha hanuuni abi hurayre waktigiiba hadduu laabtay albaabkii galtuu yidhiba hooyadiin baad ku kaadukaaji wayda qabaysanaysaa ilaan ruuxday wakti waa ku dhacay nabarkii baa taabtay kolkay albaabki ka furtay iyadoo qabaysatay baa kusoo xidhatay wayba ku dhawaaqayn tawxiidka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah isla waktigii buu asagoo ooyi buu soo socday yuu haddana asagoo ooyi nabiga u yimid farax darti hooyadii baa ilaa u hanuuntee farax darti asagoo la ooyi markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allahiyo ilaahay baa dacwadaan igu ajiibay macnaha abi hurayra hooyadii baa way rumaysay muxuu abi hurayra waktigaa inay mustajaabu dacwo xilli mugtahay waxaa jirta mustajaabu dacwo ahayd inuu joogu daraame muxuu weydiistay marka nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuulallahiow ilaahay noo weydii buu yidhi aniga hooyaday inaan mu'miniinta jeclaano mu'miniintuna aniga hooyaday inayna jeclaada tiibu nabigu weydiy alayh salaatu wasalaam mu'miniintu inay ku jeclaadaanoo jeclaato arrin ciyaara u malayn arrin ciyaara u malayn mu'miniinta oo ku nacda ood isnacdaan ilaahay arkii waxba kuma yaalla ogoba wallahu fii cawni alcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiih لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم والله سبحانه وتعالى أعلم